nafur badan ayay mujaahidiintu ka sameynayaan magaalada muqdisho maleeshiyaadka ashahadaladirurkuna xadgudubyadii ugu badnaa ayay geysteen sannadihii ugu dambeeyey dagaal culus oo wejiyo badan leh ayaa labada dhinac dhex maraya haddaba maxay natiijadu noqotay halkee buu ku dambeeyey kibirkii mujrimiinta arrimahaasiyo kuwo kale waxa ay gunaanad u noqonayaan tixanaha warbixinnada maalmihii dahabiga ee muqdisho walaalkeen jibriil nuur yuusuf ayaa inoo soo diyaariyey warbixinadaasi muqdisho maalinna meedeedka maatida ee madaafiicda lagu mashaqeeyey ayaa waddooyinka warnaa waxay ayd musiibooyin xanuun badan oo ay geysanayeen ciidamada kufaarta ah ee xaafadaha shacabka duqeeya maantana waxay muqdisho madal u noqotay mooryaanta dirarka ee lagu soo daayay magaaladani kuwaas oo shartoodu aanu ka ammaan gelin carruur iyo cirole rag iyo dumar iyo xitaa masaajidda iyo dugsiyada qur'aanka kariimka maalin welibana qof bay sii wataan habeen welibana waxay u dhacayaan guryaha dadka dadkii magaalada waxay ka dhigeen mid xabsiga ku jira oo la raadinayo iyo mid ehelkiisa ah oo daba socda iyo mid iyaga carar ka ah dadkii oo dhanna waxay ka dhammaan waayeen xarumaha xabsiga dhexe iyo si ilmo yar oo iskooru socdo iyo qof waayeela iyo nin ganacsadaha iyo nin meelaha iska joogay waxay reebeen ma jirto baabuurkii loo keensaday baa dadkii lagu daadgureeyey marka dadkii xabsiga ka buuxaan taas waa hadda saasaa dadka xogtiis ku hayna dadka waa dadkaan ka dhalanay waa wada naqaanaa waxay inoo sheegeen in wax allaaliya wixii iskoolleeyahay iskool bay dhiganayaan oo lahaa iyo dadkii ganacsiga ah ee bakaari iyo kala shaqo tegi jiray magaalada gudaheeda qaraabku doonayey iyo dad kale oo iska shacaboo meelaha iska tagno iska baagamuudaha wax la reebay inuusan jirin oo dadkii baabuur shabaqlayaalintii loo keensaday lagu guray weliba dadka qaarkii si xun loo jildiray wiil yaroo dhallinyara ah, in qori baynaada dhowr meeloodhay ka geliyeen oo isagoo dulduleelo dhiigu ka falaqlayay looga tagay dugsigooda looga tagay markii salaad subax tukadaan dugsigii saa loo fulay dugsiga looga tagay ma garatay marka dugsigaa laga soo bixiyey meel kale guri lagama soo qaban dibna lagama soo qaban qof kasta dugsigiis ayaa laga soo bixiyey si xunay u garaaceen way soo wadeen waxay keeneen meesha ay dadka ku xirxiraan oo dadka ku gumaystaan macalimiin fara badanna way qabteen aroornimoay soo kaceen dugsiyaashii ay soo aadeen taasi dhib ka weyna ma jiro dadkaasay maanta ay usoo kaceen ilaa alaan haddaa kuga hadlaayeen xaafada ku jiraan aad u fara badan oo aan tiradooda la xisaabi karin laakiin markii baaritaan dheer lagu sameeyey waxaa soo baxday tiro yar oo kooban ilaa iyo afar boqol ilaa shan boqol gaaraysa in ka badan baan qabanay kun badan kun waa ka badnaayeen hal meel keliya waxaa lagu qabtay kun laakiin baraha waxay ahaayeen afar barood halka bar oo ugu yar baa kun qof lagu qabtay inta kalena waa ka badnaayeen kabacdi baaritaan dheer oo lagu sameeyey iyo ayagiiyo qaarkood iska darteen waxay ku soo koobantay ilaa shan boqol oo dad oo dad ah haa intaas ayaa hadda gacantayda ku jirta oo aanu haynaa ayagana sharciga ayaa loo orgeynaya guryo badan baa la galay ma aha guri keliya in la galay baaritaan baa lagu sameeyey وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فحد من ومضى بها الباغي يصوم وعنت على الأنات أنغام المعازف dadka sidaa loo dhibaataynayo ee la qafaalanayo ee guryahooda loogu dhacayo dugsiyada qur-aanka iyo madaarista lagala baxayo oo inta la dilo haddana meydadkooda waddooyinka muqdisho lagu soo tuuraayo dadka iyaga ah waa dadkeennii waa walaalaheen waa ehelkeennii kuwa sidaa u gelaaya ee dhiiggooda bannaysanaya ee laamida soo dhigayahayna waa cadowga allah subxaana wa tacaala iyo cadowga dadka muslimiinta ah oo adeegsanaya gacmaha kuwa aad maqlaysaan inay sheeganayaan inay iyagu dadkaas soo ururiyeen ay soo qaqabteen isla markaana iclaansanaya inay iyagu dileen haddaba mujaahidiinta muqdisho waxaan leennahay annaga oo ka duulayna qowlka allah subxaanah wa tacaala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا annagoo aayaddaa ka duulayna waxaan leenahay ahdaafteena koowaad aan ka dhiganno gacmaha ashaadala dirirka ee loo adeegsanayo dhibaataynta shacabka muqdisho waa inaan allah ugu dhowaanno madaxyadooda inaan gurno oo uga qisaasno walaalaheennii muslimiinta ahaa ee reer muqdisho ummadduna maantay allah kadib subxaanahu wa tacaala cidda ay sugayso oo aarka iyo thaariga ay ka sugaysahay waxaa weeye mujaahidiinta inay u aaraan marnaba geesiyaasha islaamka ee dulmiga aan ogolaan marnaba ma ahayn inay ummaddooda ku eeganayaan cadowga feenanaya ee midabada kala duwan leh waxay u qorshaysteen iyagoo allah kaalmaysanaya inay dhabar ka jabiyaan cadowgaasi waxayna dagaal nuuc weliba ku qaadeen gacmihii cadowgu adeegsanayay ee maleeshiyaadka ashaadal dirarka kooxda riddada soomaaliya waxaa muqdisho ka bilowday halgan culus oo dhex maraya mujaahidiinta iyo jawaasiista murtadiinta waxaana dhacday is-eryasho halis ah ugaarsi khatar ah iyo baacsi heer weliba gaaray god ay galaan iyo guri ay ku dhuntaanba loogama harin ashaadala dirirka kolka ayaa madaxyadoodii ku hoobteen gacanta geesiyaasha islaamka xarumahoodiina ay bartilmaameedyo u noqdeen guutooyinka jabhadda ee gudaha iyo daafaha muqdisho ribaadka kaga jira howlgallada ka dhankaha cadowgaas waxaa u taagan walaalo saabiriin ah biidnillaah thaabitiina bicawnillaah cadowgooda aan ka baqin balse rabbigooda ka baqaya humuumtii ummaddooda xambaarsan oo aan oggolaan dadkooda in la dulaysto haliyinimadooduna ay dib u soo celisay taariikhdii majiidkeed ee geesiyaashii hore ee islaamka wuxuu allah igu sharfay in raggaas aan xiryahooda ku booqdo xarumahooda kula soo kulmo dagaalladoodana aan markhaatiyeeyo askari walba oo iyaga ka mid ah waa qaa'id weyn qaa'id weliba oo iyaga ka mid ahna waa rajo weyn oo ummaddu ay leedahay kataa'ib iyo saraayaad iyagoo ah ayay ilaa haddi muqdisho ku soo qulqulayaan waxay galeen guluf adag oo sannadahan aan soo marin masiirada jihaadka ee soomaaliya wacdaro taariikhda gashay ayaa kala qabsatay iyaga iyo cadowga muqdisho jooga waxay afka ciidda u geliyeen dhammaan haybaddii sharwadayaasha kibirkii mujrimiinta iyo shahadaladirarkii murtadiinta toddoba iyo toban bilood gudahood waxaa muqdisho lagu dilay boqolaal ka mid a ah jawaasiista murtadiinta qaar waa la ikhtiyaalay qaar kalena fagaarayaal ayaa xadka looga fuliyey tan iyo sanadkan guutada moxamed bin maslama keligeed ayaa khaarijiisay ku dhowaad boqol iyo soddon ruux oo ka mid ah jawaasiista ugu darnayd cadowga iyagoo hub iyo tiro adeegsanaya oo xulifaysanaya teknolojiyadda reer galbeedka iyo tabarta afrikaanta ayaa fi'a yar oo mu'minad ah oo ku dagaalamaysa xaqa ay looday jamacii baatilka waana mithaalka hardanka ka dhexeeya xaqa iyo baadilka iyo sida mar weliba xaqa uu u sarmarayo ka qaldan muxuu ahay oo oo mar kasta muxuu ahay dhacdooyinkan usoo noqonayaan xataa hal abuur ah lama aysan imaanin muxuu ahay hay-adaha ammaanka haddii ay dhibaato ay dhacdo xaggee dadka laga daadguraynaya ay ka baxayaan xarumaha dawladda oo dhan waxa waaye haddii iridda hore uu ka galaa cadowga meel uu ka baxa ma xataa emergency exis ma laha midda kaleeto waxa waaye waxyaabo badanaa qaldan dadka soomaaliyeed way ogyihiin magaalada muqdishona waa la ogyahay wax la qarin kara maaha mana la dabooli karo dadka halkaas ku shaqeynaya oo madaxda ku jirta loo sameynayo dhismihii oo qadiim ah, tabartii iska yar waa abaabulkeeniiyo maaragtay ilaa iyo xad intaan garanayno aan oo meeshaan rabnay iyo meel ka dhowtaana aanaan sheegin inuu wax kasta aysan saxsaxin oo ahayn aynu u baahannahay inaynu wax badan saxno inaynaan ku dheeraan oo aynaan jidkay taagan yihiin baabuurta waddada maraysa ayaa qaarkeed ay wataan maxaanku idhahdaaye orodka iyo dadaalka iyo qaabdarada waa nagula dhex jiraan yacnii berihii lasoo dhaafay isbuucii lasoo dhaafay magaalada muqdisho wixii lala damacsanaay isbuucii cadaabta usbuuc loo bixiyo oo magaalado dhan ay olosho maxaanku idhahdaa meelaha muhiimka ah oo dhan la dumiyo maxaanku idhahdaaye argagax iyo kala carar iyo kala maxaa dadka muqdisho degan lagu rido ayaa qorshaha cadowga u ahaa waxa ay fuliyeen dilal qorshaysan oo inta la og yahay waxa ay ciidamada nabad sugidda keliya ay ka dileen ilaa lixdan sarkaal ayay ka degeen marka musiibadaasi ayaa maaragtay dagaal gaadnaa dadkii ku dhamay culamada ay dilayaan dad muhiimtida waa raba inay dawladan hawada ka bixiyaan oo magaaladan ka qabsadaan dalkana ka qabsadaan sidaasoo kale haddaysan mintid u noqon oo sheekooyinka kale iyo xilal iyo taytalo iyo ishumbuliddan ay lahaysadka qaarkiis ay usoo warmayso iyo siyaasadahan iyo waxaas hadaysa ka joogan kulligood ama kuwa xamar jooga ama kuwa somaliland jooga ama kuwa puntland jooga ama kuwa kismaayo jooga waxa weye nimankaa mintidkaabaa ka adkaanaya haddii ayagona كذلك يضرب الله والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذا guutooyinka mujaahidiinta muqdisho ayaa saraayaad iyagoo ah qayb qayb ugu qaybsan degmooyinka magaaladani ciidankan gudaha jooga waxaa aad loogu tarbiyey ilaalinta adkaarta iyo ku dadaalidda istiqaamada inkastoo arrinkani uu astaan la yaqaan u yahay dhammaan qaybaha ciidamada mujaahidiinta haddana markii aad joogta muqdisho oo meel weliba cadowgu kaa soo eegayo marka aad ku shaqaynaysa degaan cadowgaadu ka buuxo waxaa keliya ee ku sugi karaya kuna siin karaya kalsooni iyo casiimo oo ah xiriirkaada allah casa wajal sidaa darteed markii aan magaaladan u soo qalab qaadanayay wuxuu igu baraarujiyey mid ka mid a ah hoggaanada jihaaska amniga ducaacaan ah oo xilliyadan oo kale la badiyo wuxuuna igu yidhi sidaa ayaa dhammaan ugu wargelinaa ciidamadeenna halkaasi ka howlgalaya kadib markii ay iska dhiseen iimaaniyaadka ciidamada mujaahidiinta ee muqdisho ka howlgala waxay aad ugu dadaaleen dhaqangelinta qorshayaalka dagaalka kala beddelka xarumaha kala wareejinta hubka kala maareynta ciidamada iyo doorashada bartilmaameedyada wakhtiga ugu munaasabsan waa habdagaalan aad u hersarreeya waana mas-uuliyad ka tarjumaysa hagaajinta iyo ilaalinta uu u baahan yahay camalkan jihaadiga وما جد دموع العين حزنا وفرحة فما كدت من هول المصيبات أن cadowga waxaan leennahay muqdisho marna ma dhicin inuu saliib ka taliyo marna ma dhicin in dadka reer muqdisho ay gumayste iyo dabadhiilifkiisa ay isu dhiibaan haddii aad ilowdeen halaaggii maraykanka ka qabsaday muqdisho waxay ahayd inaad ku cibro qaadataan dhiigga xabashida etoobiya ee weli ka qoyan ciidda muqdisho waxaad ku bishaaraysataan in geesiyaashii cadowgaas dhabarka jebiyey maantana ay diyaar u yihiin inay idinkana dhabarka idin jebiyaan geesiyaasha mujaahidiinta muqdisho waxaan leeyahay jasaakum allahu can alislaami khayra aljasaa sabra oo kaashada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cabsidiisa imtihaalan biqowli illahi tabaaraka wa tacaala wastaciinuu bialsabri waasalaa ina allaha maca asaabiriin iyadoo qaybkaa natiijada dagaalka iyadoo ka mid ah sunnada jihaadka waxay geesiyaasha muqdisho sagootiyeen in badan oo ka mid ah ciidankooda iyo madaxdooda kuwaas oo alla idankiis shahaado helay halkan qof weliba ayaa u ordayay inuu shahiido waxaadna moodaysaa inay shahaadadu kuu soo dhowaatay markaa hareerahaaga oo dhan aad shanqarta cadowga ka dhowrayso balse dagaalka oo meesha ugu daran laga galo ayaan cumriga soo gaabin dagaalka oo laga fogaadana ayaan cumriga kordhin naf weliba waxay leedahay ajal go'an oo wakhti cayiman ku dhammaanaysa nafuurka ay samaynayaan geesiyaashani ayaa weli sii soconaya halganka ay ku jiraan ayaa maalinba heer sii gaaraya waxay aad u dhowaysanayaan nasriga cadowgooduna wuxuu aad uga walaalsan yahay maalinta raayaadka tawxiidku ay dib uga babman doonaan samada magaaladani inta arrinkaas laga gaarayana jihaadkeennu waa halkiisa halkaas ayaan ku soo afjarnay hawsheennii balse hawsha muqdisho ayaan intaas ku ekayn inkastoo cadowga uu la daala dhacayo inuu ka hortago haddana maalin waliba waxaa magaalada ku sii socda geesiyaasha islaamka oo isugu jira kataa'ib iyo saraayaad kale hawl iyo qorshe duwan dhammaantoodna waxay tiigsanayaan hadaf qura oo ah allah inay ugu dhowaadaan la dagaalanka cadowga kamaa naxsabuhum wallaahu xasiibuhum waxaana hubaal ah in waddadan keliya uu ku soo laabanaya majdigii ummadda muqdishona ay dib ugu soo laaban doonta gacanta geesiyaasha tawxiidka yaqiin ayaan u rumaysanahay dhowaa iyo dheeraaba in muqdisho iyo dhul weliba oo muslimiintu leeyihiin uu soo laaban doono xaqan way soo laabanayaan biidniillaah xaqan gacanta islaamka ayuu ku soo laaban doonaan wa aakhiru dacwaana an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود يا أقصى لو صرنا أصحاب الأخدود يا أقصى أقسمنا أقسمنا سنعود